bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصaxaabatihi أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuخ akhirhm shaykhuna sheekh صالح cbdالlah cusaymiy غafar اllah lah wlahm جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى sfayim cayna can cr dinar abi qamusa ml cbdالlah bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaas radi allahu tacala canهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وآlih وslm الراحمون يرحمهم الرحمن irxamu man fi lardi yarxamka min asamaa wa min taraa'iqi raxmatu raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usul mutuun khaasatan usul xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxaabati ajmaciin liyafuzuu bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis ahaalidu situun majaalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim sunna nabowiya fii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 sadaqati sadaqada booska lagu qaada ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun todoba boqol afar iyo labaatanaad min cumar waxaa lagu cbdulahi bn cumar ibn khataab radi allahu anhuma qala cbdillahi bn cumar qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi tuukhadu waxaa lagu qadaa sadaqaatu lmuslimiina muslimiin sadaqaadkooda iyo zakaadkooda waxaa lagu qadaa calaa miyaahihim meelaha ceelasha amaba webiyada ama meelaha barkadaha amaba balliyada iyo webiyada halkaas oo xoolaha ay ka waraabayaan ayaa zakada lagu qaadaa weyaan oo moorada laguma qaada waxaa lagu qaadaa meesha xoolaha ay ka waraabaan si saaimadii iyo cidda foofaysay xoolihii inta foofaysay intii kale loo kala ogaado weyaan ibnu maajah ayaa soo saaray xadiidka waa xadiid xasana baabu maa tajibu fiihi zakaatu min alamwaal baabu maa tajibu fiihi zakaatu zakada waxa ay ku waajibaysa ayuu baabkan u baab yahay oo min alamwaali amwaasha ka mid ah noocyada maalka ay zakada ku waajibaysa ayuu baabkan u baabyahay in la cadeeyo oo la yihah nooc fulan waa zaka kuwaajibi nooc fulan waa kuwaajibaysaa nooc fulan waa kuwaajibaysaa weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo shan iyo labaatanaad can muusa ibnu alxa waxaa laga wariyey muusa ibnu alxa ayay isku qolan yihiin kibaar taabiciin taabiciinta ragga odayaashooda ah u weynaa ayuu ka mid ahaa ee tobankii jannada lagu bishaareeyey nin ka mid ah ayaana lay radia allahu tacala ardah waraxima muusa qaala wuxuu yidhi ibn abi talha wuxuu yidhi cindanaa agtanaga waxaa ahaaday kitaabu mucaadin mucaad ibni jabal buu kitaabkii u qoray can inabi nebiguu ka qoray sala allahu calayhi wasalam annahu nabigeena sal ll l slem inamaa in kalama ahane akhada wuxuu qaatay ama uu ka qaaday asadaqata zakada min alxintati gerbiga waa qamadiga nooc ka yara muxuu aha duwan oona ka qaalisan <clears throat> oo burka daqiiqa laga sameeyo weyaan noocaas gerbiga ah ayuu ka sameeyey ayuu muxuu aha ka qaaday zakadii weyaan iyo washaciir qamadiga caadiga ah iyo wazabiibi zabiibkan caadiga annaga hadda aan naqaano iyo watamri timirta ayuu nabigeena zakada ka qaaday sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka anwaacdaas zakada laga qaada ayuu muxuu ahaa qeyb ka mid ayuu ku qoray buug uu ka qoray mucaad binu jabal radi allahu taala an ardah inuu nabigeena ka qaaday calayhi salaatu wasalaam akada uu ka qaaday zakadii uu ka qaaday culimada marka madaahibta waxay isku khilaafsan yihiin xubuubta iyo waxyaabahan haruurka iyo wixii la midka amaba waxyaabahan arlada ay soo saarta maxaa zaka laga qaadaa qaar waxay leeyihiin kullu muqtaatin mudakhar shay kasta oo la quuta oona la kaydiyo kaydsamo zakaa ku waajibaysa miro kasta oo kaydsami kara oonan halaabayn haddii la kaydiyo iyo miro kasta oo waxa weeyaan la cuna marba shayga hadduu muxuu labadaas ifa kulonsaday oo muqtaat u yahay shay la quuta una yahay shay kaydsama zaka ayaa ku waajibaysa qaarna waxay leeyihiin kulla muqtaatin mukaalin aw mawsuun shay kasta amaba cunno kasta oo la cuna sidoo kalena la beego ama la miisaamo ayaa waxa weyaan zakada ay ku waajibaysaa sidaa weyaan marka labada haddii laga eega marka xintada oo gerbiga ah iyo shaciirta oo qamadiga ah iyo zabiibka iyo timirta way kaydsamayaan intaba sidoo kale waa macuum waa shay la cuni oo raashin waa sidoo kale waa mukaal intaba waa in la beega weyaan qamadiga waa la beegaa xintadii zabiibkii timirtii xitaa timir beryahan dambe timirta waa la miisaama iyo eh, sidoo kale marka waxaa laga yaabaa in ay kuwaan noqdaan shayga insha allahu tacaala lagaga qiyaasana imaam axmed ayaa xadidka soo saaray waa xadii sanadkii saxiixayn rajaasin rijaal sheekhayn weyaan rijaaluhu rijaalu sheekhayn xadid kun todoba boqol iyo marka qaacidada ayada labooda oo ah kula mukhtaatin mudahar aw kula muqhtaatin mukaalin aw mawsuun shayga ay zakada ku hajibaysaa culimada fuqahada in badan yihahdaan weyaan xadiid kun todoba boqol iyo lix iyo labaatanaad can maalik imaam maalik waxaa laga wariyey annahu imaam maalik balagahu waxaa soo gaaray oo isaga muxuu ahaa soo gaaray ana cumar ibnu cabdilcasiis cumar ibnu cabdilcasiis raximahu llah kataba wuxuu qoray ilaa caamilihi gobnateerihiisi gobnatoorihiisi amaba nin isaga fi sadaqati markuu zakada ka hadlaayey faritaankeeda iyo zakada sida loo bixinayo hawlahaas uu kala hadlaayey e muxuu qoray inama asadaqatu zakada waxay un e, dusheeda ahaatay fi lxari shay la beerto iwalcayni macdanta iwalmaashiyati iyo xoolaha nicmoleyda intaas unbaa zake laga rabaa ayuu u qoray weeyaan inamaa in kalamaan asadaqatu zakada fi lxari shay la abuurto oo la beerto iyo walcayni macdanta dhulka laga soo qoto iyo walma dahabkii wix la midka ah iyo walmaashiyati iyo oolale xoolaha nicmooleyda saddexdaa unbaa laga raba ayuu qoray weyaan imaam abari ayaan soo saaray imaam maalik kitaabkiisa muwaطa ah ku jirta waa anwaac kala duwan axaadiis mawsuul ah oo mutail ah sanadkeeda ilaa nabiy sal alla alay slam ayaa ku jira qaar waxaa ku jira maraasiila ah oo saxaabada nabigeenna laga bootiyey ayaa ku jira mawquuf ayaa ku jira oo waxaa weeyaan saxaabada hadalkooda ayaa ku jira sidoo kale waxaa ku jira balaaqaat waxa loo yaqaan balaaqaadka imaam maalik ayaa wuxuu leeyahay balaganii ana anabiya sala allahu calayhi waali wasalam qaala kada wa kada aw balaganii ana cumar ibn khaaab radi allahu ta an arda facala kada aw qaala kada waxay soo gaartay ayuu leeyahay balaaqaadka imaam maalik marka xukunkeeda muxuu yahay balaaqaadkaas imaam maalik xukunkeeda waxaa weeyaan markii sanadkeeda la xiriiriyo kadibaa la ogaana inay daciif tahay iyo inay saxiix tahay laakiin asal balaaqa maraasiisha xataa waa kasii darajo hooseeya oo xadii xadiid mursalka ah oo taabiciga uu yidhaahda nabigan ayaa saa yidhi sala allahu calayhi waali ka darajo hooseeya ilan muxuu ahaa imaam maalik xitaa ma ahayn oo taabicnimo muusan gaarin raximah اllah sidaa darteed xadiidku u yaraa soo gaartay wuu ka hooseeyaa xagga martabada asal ahaan balaaqa axaadiia balaaqa waa ka hooseysaa axaadiis mursalkaa laakiin culimada qaar badan waxay leeyihiin muxadiثiinta imaam maalik waa nin aad uhubsi aad iyo aad uhubsi badnaa marka balaaqani markuu leeyahay qaara waxay qabaanba sidii imaam suyuuطi caleyh raxmat اllah shay kasta u yihahda amaba xadiid kasta u yihahda balaqani uu yihahda ninka la yihahdo imaam maalik waa saxiix ayuu leeyahy culimada la waxaa la yidhi maya u kaaday baabkaas baab hadda kaa ansaxa ama lagaa dhegaysani ma ahan imaam maalik marka balaaqaadkiisa waxaa isku dayay inuu xiriiriyo ninka la yidhaahdo alimaam ibnu cabdilbar ayaa isku dayay inuu xiriiriyo ilan laba kitaabu ku sharxay muwata imaam maalik wuxuu ku sharxay alistidkaar iyo kitaabka la yidhaahdo atamhiid labadaa kitaabu ku sharxay labada kitaab ayuu ku sharay oo kii badne mxuu casharaat ayuu ku sharxay marka labadaas kitaab min khilaali اtamhiid khaasatan iyo muxuu aha kuwo kaleba wuxuu isku dayay inuu xiriiriye intaanaan afar xadiid ka ahayn afarta xadiidna waxaa isku dayay oo xariir ibnu salaax caleyh raxmat ullah ninkii muxadidka ahaa oo culuumul xadiidka aadka u yaqaanay ayaa isku dayey calcum marka balaaqaadka imaam maalik qaar waa saxiix qaarna waxaa weeyaan waa daciif marka balaqanidan waa saa wey marka balaaqaadka imaam maalik aad ha loo ogaado yaanaan loo qaadanin muxuu ah xadiid saxiixa ama xadiid daciifa waxay ku xihan tahay marka la xiriiriyo sanadkaas wuxuu ku gabagaboobi sidaa weyaan xadiid kun toddoba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can maalik waxaa laga wariy imaam maalik imaam daar ilhijra weeyaane raximah اllah alimaam almutabac anahu imaam maalik sa'ala wuxuu weydiiyey ibnu shihaab maxamed ibnu shahaab zuhri ayuu wuxuu ka weydiiyey can izaytuun zaytuunka zaka in laga raba in kale faqala wuxuu yidhi fiihi lcushru markii toban meelood loo qaybiy hal meelood ayaa laga rabaa weyaan zaytuunka annaga waxaan u naqaanaa waxaan u naqaanaa zaytuunka iyo iyo zaytuunka caadiga ah wax kala fog weyaan zaytuun soomaali iyo istilaax gooni ah waa adoo yidhi muxuu ahaa geel qasadkaadana u yahay ari wax kala fog sooma zaytuunka shayga u naqaano gawaafa ayaa la ama jawaafa gawaafadaas marka wax haba yaraat zaytuun ay la lug leedahay ama xataa waa geel iyo ari ama faras iyo geeloo kale ay kale yihiin shuql iskuma marka gawaafadaas annaga zaytuunka unaqaana maha laga hadlay waa zaytuunka waxaa weeyaan saliidan hadda annaga la arko halkan imaado hadda meelaha lagu iibiyo geedka laga miiro weeyaan oo aad wuxuu ugu baxaa arda almubaaraka sham meeshan hadda ay israa'iil ku ciyaarayso oo filistiin iyo muxuu ah suuriya iyo waddankaas arda sham ay ugu baxaa ilaa shan oo sinfi iyo nooc ayuu u kala baxaa qaar waa madow yahay qaar waa casaan qaar waa mxuu waa cagaar qaar waa cadaan yacni anwaacdiisa qaar waa yaro weyn yahay qaar waa yaryahay marka waa nooc wax macaanna maaha abcan intiisa wax macaan kan ugu roonaa mxuu ahaa dhanaan qaar waxaa weeyaan kharaarkiisa subxana allah waad marka laakiin wax aad caafimaad badan oo khayr badan wa nabigeenana sal allah alay slm ka sugan inuu yidhi kuluu hada zayt wadahinuu bihi fainahu min shajarati aw faina min shajarati mubaaraka kama qaala sala allahu alayh ali geedkan zaytuunka cuna kuna subkada maxaa yeeley geed barakaysan ayuu mxuu ahaa ayuu ka ahaad ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayh wasalam marka zaytuunka in mirihiisa markuu soo go'o boqolkiiba toban waxaa weeyaan laga bixinaa amaba tobankii toban meelood hal meel laga bixina cafwan toban meelood hal meel laga bixina ayuu caddaynayaa waxaa weeyaan ibnu shahaab izuhri caleyh raxmat ullah imam abraan ayaa soo saara mxuu ahaa aarkaana baabu zakaati dahab walwariiq baabu zakaati dahabi dahabka zakadiisa ayuu baabkan u baab yahay iwalwariqi iyo fidada ayuu baabkan u baab yahay xadii kun todoba boqol iyo sideed iyo labaatanaad can cali bn abi aalib waxaa laga wariyey amiir اlmuminiin ibnu cami اnabiy sal اla alay slm zawji zahra batuul qaala wuxuu yidhi sayd cali qaala rasu wuxu yidhi sal la alay slm qad cafawtu waan cafiyey can sadaqati اlkhayli fardaha zakadooda waan cafiyey iwar raqiiqi iyo addoommaha sakadooda waan cafiyey fahatu waxaad keentaan sadaqata ariqati fidada weliba la lacageeyey oo shilimaad ahaan loo sameeyey lacagteeda amaba sakadeeda keena weyaan min kulli arbaciina afartan kasta waxaad ka keenaysaan arbaciina dirhaman afartanka dirham waxaad ka keenaysaan dirhaman hal dirham walaysa ma ahanin fii tisciina sagaashan iyo wa iyo boqol shay-un waxna lagama rabo fa idaa balaqat haddii ay gaarto miatayni laba boqol hadii ay fidadii gaarto fa fiiha iyada ayay ahaato gudaheeda ama laga rabaa khamsatu darahima shan shilin oo fida ayaa laga rabaa weyaan afartankiiba muxuu aha shilin afartan kalena shilin afartan kalena shilin afartan kalena shilin waa boqol iyo lixdan afartan kale ku dar waxaa weyaan waa labada boqol ayaa marka fidada ayay ku gaaraysaa horaana waxaan u sheegnay lix iyo miiqaan sheegnay miiqaan gram markay noqoto culama waan soo sheegna habeen dhaweyt nisaabka fidada labada boqol oo muxuu ah dirham meeqaa u dhigantaa sheegnay ya saddex boqoliyo uma malaynaya sheekh cumaan meeshaaba ha ka raadinayba meel kale ka doona culmaan ya sheekh laba shal i bar inta de ka baxaysa markay laba boqol gaarto laakiin intay ku gaaraysaa wa marki miisaan la yihahdo meeqagram haddaa soo marna isbuuc horaa soo marna ya sheekh laba boqoloo dirham waa sax laakiin meeqagram may noqonaysaa waa dahabkaas fidadii ala rabaa lacag soomaali maya waxaan ka hadla ma ahan eh, inta baxaysa imisay ku gaaraysaa wa ya allah yaftax caleyk shan boqol iyo sagaashan shan shan boqol iyo sagaashan shan gram markii ay gaarto fidada ayaa waxaa weeyaan ay ku waajibaysaa eh, zakada ku waajibaysaa dahabkiina siddeetan shan gram sida hadda aad sheegay sheekh muuse mise nin kale ahaa sheeku ahaa a sheekh cusmaan ah, ha ah, cafan cafan cafan waayahay hay ah, baabu zakaati xadiidkaas waxaa soo saaray imaam abu daawuud tirmidi nasaa-i ibni maajah iyo darimi fii sunanihim waana xadiid saxiix weeyaan baabu zakaati alxuliyi waxyaabaha laisku qurxiyo oo dahabka iyo fidada iyo wix la midka ah ama faraati ha laga dhigto ama jejin ha laga dhigto ama dhagdhaga ha laga dhigto ama lugaha lagu xirtay waxyaabaha dumarka isku qurxiyaan zakada laga rabo ayuu baabkan u baabiya weeyaan xadiidka kun todoba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad axaadiistan waan akhrin doonaa kadibna wixii raajixa hal mar ayaan sheegi doonaa insha allahu tacala dhegtuna laga buuxsada xadiidka kun todoba boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can ummi salamata waxaa laga wari zawji nebiy radia allahu tacala ardaha qaalat waxay tir ummi salama kuntu waxaan ahaa albasu mid xirato awdaaxan jijimo ayaan xihan jiray jijinta gacmaha la gashto oo min dahabin dahab ah faqultu waxaan ya rasuul rasuulka allow akanzun huwa bengigi miya waladiina yaknizuuna dahaba wاlfidaةa walaa yunfiquuna fii sabiili lah fabashirun bicadaabin aliimin kuwaas kuwa lagu sheegay miyaa noqonaya oo kanziga lisu diiday oo cadaabka lagu mudana miyaa weyaan waxyaabahana gacmaha ku wato ka mid miyaa yihiin weyaan faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow akanzu magi miyaa huwa isaga faqaala nabigeen wuxuu yidhi calayhi salaa slaam maa balaqa wixii gaara an tuaddaa in la guda maa balaqa wixii gaaray an tu'addaa in la guda akaatuhu zakadiisa oo fazukiya kadibna la zakeeyo falaysa bikanzin bangiga laisku cadaaba iyo mxu waxyaabaha la kaydiyey ma ahanin marba hadii ay xuliyiga uu gaaray intii uu ku zakoobayey oo nisaabkii u gaaro kadibna zakada laga bixiyo bangi ma ahanin xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud waana xadiid xasana xadid kun todoba boqol iyo soddonaad can cubaydillahi bni shadaad waxaa laga wariyey ama cabdillahi bni shadaad ibnulhaad qaala wuxuu yidhi raximah llah dahalnaa waxaan galnay calaa caaishata um muminiin sayd caaisha ayaanu galnay radi allahu taala ardaha fa qalat waxay tihi dahala calaya rasulla baa iisoo galay sala allahu alay waslem fara wuxuu arkay fii yadaya labadayda gacmood wuxuu ku arkay fatakhatin faraatiyaal oo weyn waa faraati weyn weeyaan oo weliba fid ka samaysan oo min wariqin fid ka samaysan faqala wuxuu yidhi maa hada ya caaisha caaisha waxaan faraha kugu jiri maxay ahaayeen oo muxuu yahi faqultu waxaan idhi sanactuhunna waan samaystay atasayanu anoo isugu kaa qurxina laka adiga yaa rasuula rasuulka allow sanactuhunna waan sameeyey ama waan samaystay atasayanu anoo isugu kaa qurxina laka adiga yaa rasuula rasuulka allow qaala wuxuu yidhi atu'addiina zakaatahunna zakadooda miyaad bixisaa faratiyaalkan intaan la eg weyninka badan zakadooda miyaad bixisaa qultu waxaan idhi laamaya qa wuxuu yidhi aw maa shaaa allah aw qultu waxaan idhi la aw maa shaaa allah ama intuu alla doono qaala wuxuu yidhi huwa isaga ayaa xasbuki min annaar isaga ayaa naar kugu filan weeyaan faraatiyaalkaas iyaga ayaa naar kugu filan saasuu nabigeena cadday sal alla alay slm abu dawud waa xadii saxiixa xadii kun todoba boqol iyo kow iyo soddonaad haye labada xadiis ma aragtaan labada xadiis marka waxaa weeyaan waxay caddaynayaan in la bixiyo waaya zakada laga baxi fadada iyo dahabka haddii xataa lisu qurxina xadii kun saddex boqo toddoba boqol iyo kow iyo soddonaad can alqaasim waxaa laga wariyey alqaasim waa ninkii qaasimkan qaasim ibnu muxamed ibnu abi bakr sidiiq weyaan waxaa u ah abu bakr sidiq radi allahu taala oday u ah maxamed ibn abi bakr sidiiq oo abu muxamed eh, ninka la yidhah alqaasim kunyadiisu waa abu muxamed aabihiina muxamed ibn abi bakr weeyaan wuxuu ka mid yahay todobada nin oo loo yaqaana alfuqahaa sabca bilmadiina todoba nin oo fuqahaha oo la yaqaanay oo casrigii saxaabada ka dambeeyey oo aad iyo aad magaalada madiina looga ammaanay oo qiimo badnaa raggaas iyaga ah todobadaa nin ayuu ka mid yahay raximahullah taabiciinta kuwoodii dhexdhexaadka iyuuna ka mid ahaa wuxuu geeriyooday boqol iyo lixdanka boqol iyo lix boqol iyo lixdan lix sano markii hijrada nabigeena laga jooga calayhi salaa ayuu qaday qudayd meeshaan la yihahdo oo magaalada maka afkeeda ama ku yar dhow oo maka i madiine udhexaysa ayuu ku geeriyooda raximahullah alqaasim ibn muxamed ibn abi bakr sidiiq ayaa wuxuu yihi raximah llah ana caaishata zawji nabiy radi allahu taala ardaha wasala allahu calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbi waslem kaanat waxay ta tali mid gacanta ku hayso oo tawaliso banaati akhiiha walaalkeed gabdh gabdhihiisa ay ku haysay walaalkeed waa marka walaalkeed inuu maxamed yaha laga yaaba iyagoo weliba agoonno ah? ama agooma ah fii xajriha dhabteeda ay ku haysay ayada ayaa xanaanaynaysa weyaan gacanta ku haysay lahunna gabdhaha waxay lahayn alxalyu ay alxuli xuli ayay lahaayeen waxyaabaa la isku qurxiyo dahab iyo fid waxay noqdama ayay lahaayeen oo iyaga ay milkiyeen falaa tukhriju kama bixin jirin min xulyihinna waxa weeyaan waxyaabahaas ay isku qurxinayaan azakaad zaka ma ay bixin jirin xadiidkana sanadkii waa saxiix weeyaan amaba muxuu ahaa aarkaas weyaan xadii kun todoba boqol iyo ama aar kun todoba boqol iyo laba iyo sodonaad can naafic waxaa laga wariyey naafic mawla cabdillahi bni cumar radia allahu tacala canhu wa raxima naafican ana cabdillahi bni cumar radia allahu tacala canhuma kaana wuxuu ahayd abdillahi bni mid muxuu ku qurxiyo banaatihi gabdhihiisa iyo wa jawaarihi muxuu ahaa gabdhaha dumarka oo addoomihiisa ah adahaba ku qurxin jiray uma laa yukhriju ma bixin jirin min xulyihina waxyaabaha ay isku qurxinayaan azakaad kama bixin jirin abaraan ayaa soo saaray weyaan sanadkiisana waa sanad saxiixa marka masaladan marka xuliyiga iyo dahabka dumarka ay libisanaan ama fidlada ay libisanaan laba loo kala qaadaya hadii nisaab uusan gaarin oo siddeetan iyo shan garaam uusan gaarin dahabki fidladana lix boqol iyo sagaashan iyo shan boqol iyo sagaashan iyo shan an boqol iyo sagaaشhan iyo شhan gram ayna gaarin qowla waaxida zake lagama rabo ila nisaabkamaba gaarin sowma haye wuu gaaray ha gaara haddana kama soo wareegin alawl xawl kama soo gaarin kama soo wareegin oo waxaa weeyaan sanad kaamil ah may haysanin kama soo wareegin ayadna zake lagama rabo ayadna xagga u bix marka labada xaaladoodba xaaladda koobaad haddii uusan eh, nisaabka gaarin oo dahabka u shan garaan gaarin fidladii lix boqol iyo ya shan boqol sagaashan iyo gaarin lagama rabo sidoo kale sanad hadduusan soo wareegin xawalaan alxawl oo gabadhii muxuu ahaa boqol gram oo dahab ayay soo qaadatay way xiratay sanadkii on la gaarinay iska iibisay amaba intii uu ka yaraaday lagama rabo fidladan waa lamid intaa ma ka baxne waxaa marka meesha laisku hayaa iyo sagaashan iyo shan graam oo fidla ayay gabadha haysataa way kolli bisanta sanadna waa soo wareegi amaba shan iyo iyo siddeetan graam oo dahab ayay muxuu ahaa kulli bisan tahay sanadna waa ka soo wareeg fi hadi alxaala zakadii ma laga rabaa mise lagama rabo adiladii waad arkayseen adiladii waad aragtaan waxaa weya labada xadiid oo hore oo labadaba imaam abi daawuud soo saaray in la bixiyo ayaa laisfarayaa labadii dambe oo waxaa weeyaan waliba labada xadii oo hore labada waa marfuuc ilaa rasuuli laahi sal allahu alayhi waali wasalam labada dambana waa aahaar oo midna waa ficilkii waxa weeyaan labadaba waa ficilka caaisha iyo cabdulahi bin cumar radia allahu tacala marka xadiidka amarka bixinay waxaa warisay caaisha radia taala ardaha kii labaad xukunkeeda muxuu noqonaya marka xukunkaas marka culimada waa isku hayaano aima alarbaca ayaa isku qabatayo ama alarbaca waxaa weeyaan xuliyiga in zake laga bixiyo waxay leeyihiin waa waajib xanafiyada ayaa hadalka qabaan hadal ma lahay leeyihiin in laga bixiyo xanafiyada iyo ahlu daahirka iyo raggaas halkaasay mareen weyaan daliilkoodana waad aragtaan maya ka dhahay qolyaha la yidhaahdo muxuu aha iyo xanaabilada iyo alraajix cinda ashaaficiya saddexdaa qole waxay qabaan maya lagama rabo marba haddii gabadh ay ku labisanayso lagama rabo weeyaan saas ayaa marka ay qabaan marka jamhuurta waad aragtaano inaan laga bixinaynin oo camalkaas ay labada saxaabi oo mukiriin ah oo dadka axaadiista nabigeena wariyey ku ugu badnaa ahaa cabdulahi bin cumarna xagga sunnada nabigeena itibaaceeda aad ugu badnaa umilmuminiin caaisha radi allahu taala ardaha guryaha eh, axkaamta ka dhacdana ay ayada cid ka taqaan ayna jirin maadaama ay ku camal faleen waxaa weeyaan dhankaas ayay ah, jamhuurta u bateen weyaan wallahu aclam laakiin qofkii iska ixtiyaad amaba yani waxay ku dhaafin sameeyo oo zakadii ka bixiyo waa arrin fiican weyaan arrin aad u fiican sidaa weyaan dheemanka haddii ganacsi waxaan intaa ka intaan ka bixin dahabkii dahabkii haddii ganacsi u yahay isaga hadal ma laha dahabkii ganacsi yahay ama fidada ay ganacsi tahay ayada marba waxaa un ah in xawlkii zamankii mxuu ahaa uu ka soo wareego iyo in nisaabkii u gaaro ama gabar ha lahaato amaba wiil ha lahaado amaba eh, dakar unha shardi maaha marba haddii ganacsi ay tahay weyaan waxaa laga hadla markii lagu libisana oo waxa lagu libis uu yahay laakiin midaa ishkaal ah qoftu waxay soo iibsanaysaa dahab aad u badan oo boqolaal graama ah, kadibna maba ko labisanayso iska yeelaa iska yeellaa waxay leedahay waxaan u dhigtay mustaqbalka carruurtaydaan u dhigtay waay ku labisan waaa laga yaabaa faraatigoo yar iyo labadoo mxuaha katiinadoo yar iyo waxyaabahaas markaas muxuu noqonaya markaas muxuu noqonaya ya kanzi inuu noqdo halis waa markaas arrinta ishkaalkuu ka imaana taa weeyaan maba ku libisana dumarkii waxaa dhici karta dhowr sano kadib hal maalin oo aroos looga yeeray inaa halkaas maalin isku yaro fiirisaa laga yaabaa laakiin asal ahaan niyada ay usoo gadatayba uusan ahayn litazayun bal litakniis inay dhigato markaasoo kale koley waxaan u malaynaa meel qiillahoo lodaya badan inuusan jiri doonin wallahu aclam laakiin masalada masale khilaafi weyaano meel hadda bir lagu goyn karaa waa adagta xoolaha ayaga haddii xoolo dhaqaal ay yihiin xoolo dhaqaala qofka uu dhaqanaa inuu muxuu ahaa hilibkoodii cuna inuu caanahoodii isticmaala oonan foofaynin oo guryaha lagu calafsiina zake lagama rabo haddii ay rabaan kun ha gaareeno ma garat shee laakiin hadduu qofka u dhigtay inuu ka ganacsado ganacsi hadduu u dhigay xoolaha waa la calfina laakiin waa ganacsi ganacsi u dhigay inay buurtaan kadibna la sii gado wahaakada curuud tijaara ayaa la marinaya baabkii curuud tijaara la marinaya waxaa weeyaan lacagtoodi yaa la zakaynaya lacagtoodi ayaa la zakaynaya wallahu aclam asaaima ha asaaima maashiyadu waa kuwa mxuu ahaa xoolihii waa moogta laakiin asaaima waa kuwa foofi oo la foofini oo duurka ilaahay soo daaqi kuwan mxuu aha guri joogta ama guryaha mxuuaha lagu haayo oo la calfiy hadda xaramaynku waad aragteen maka iyo madiine markaad tagtaan xoolo ayaa xaraysan uxud agagaarkeed oo aragteen dadka qaar xoolo ayaa xaraysan geel ayaa halka ku xaraysan qamadi iyo waxaa weeyaan caws iyo wax noocaas ayaa la siiyaa biya meesha lagu siiya halkaas ayaa lagu lisaa kuruskoo intuu leeg markaad aragto waad yaabaysaan kuwaasoo kale waxaa laga yaaba w iyaga mukhraj oo ka soo baxa oo caanahaas ka soo baxa iyo wix la midka ah eh, in eh, lacagtaas zaka waa suuragal laakiin ayaga saaimo ma waxfoofa maaha waxfoofa maaha maadaama la quudina ayaga marka lagama rabo saaimo inay tahay shardi ah inay wax maxaa ah, foofa oo bannaanka aada oo laftooda soo daaqa inay yihiin ha mhm. ah. ah koleyba sida wanaagsan waxaa weyaan qofka ixtiyaa inuu maro wa ku dhaafintaa muhiima lidaalika nabigeena sal lla ly slm waa tii aan soo marnay in xoolaha lagu qaadaa zakada lagu qaadi jiray oo ragga musadiqiinta amaba dadka zakada arooriya waxay ku qaadi jireen meesha dawda iyo meesha biyaha laga caba ayaa lagu qaadi jiray intaa waxaa la diidayaa xoolaha aanan foofaynin oo guryo joogta ah inaan lagu xisaabinin laakiin maanta maadaama aday cid ku muraaqabaynayso cid ku waardiyeynaysa ayna jirin ila allah caza wajal iyo cid kaa qaadaysa ayna jirin meesha ugu saraysood gaarsiin karto gaarsii oo waxaa wey waba ku dhaafin inta adiga waxaa weyaan wax lagugu yeelan lahaa adiga muxuu ahaa wax dheeri bix naam kor sheekh sac ha ha ha ee horta toban saacaad zake ma toban sacad labaatan iyo sagaal neef oo lo ah oo foofays haddii aad leedahay zake laga rabaa waa maya ilaa soddon ay ka gaarto taas waa qodob qodobka labaad adiga loodan hadii aad u xiratay ganacsi wixii ayada ka soo baxa hadii ay nisaab gaaraan sanadna uu ka soo wareega ma garad sheekh tobanka sacaad wixii ka soo baxa haddii ay intaad aruurisa bangi dhigto ay sanad gaaraan nisaabkiina ay siddeetan iyo shan graam oo dahab ah ay gaaraan markaa zaka waa laga raba wixii ka soo baxay waa gurigii oo kale dabaq intaa leegaa ku dhisan dabaqa intaa leegaa ku dhisan laba boqoloo milyanaad ma labada boqoloo milyanad zaka maya waad kiraysay kariiha ayada ahayd markaad sanad ka soo wareego wixii zakadii ka soo baxday wixii cafwan lacagtaas kirada oo soo baxday markii sanad aad dhammaado inta ay gaarto haddii ay nisaab gaarto markaasaa zakada ka bixinaysaa sidaa weyaan baarak allah fiikum yaashe yani in haddii xirnaanta yani foofidla-aanta dergeha waa foofan sooma sideedaba waa noo imaan doontaa meesha baabka isaga <laughs> waa noo imaan doonaa geel ad waaad ku falaysa geel kasoo tagteer halkan kasoo gasheer geel soomaali nacdayo hadda iskaga soo guureeni marka bal horta aan hore u soconna horey aan u soconna waaya habeenkii muxuu ahaa habeenkii u dambeey casharka ayaan sidaan u ag fadhinaya muxuu wabaanan akhrin bal aan yar boobsiine waaya baabu zakaati اlcasali malabka zakadiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun toddoba boqol iyo soddon iyo saddexaad can ibni cumar cabdullahi bn cumar waxaa radi allahu ta anuma qal cbdullahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal la alay slem fi lcasali malabka fii kulli cashrati azuqin tobankii sibraar ziqun hal sibraar ayaa laga bixinaya sibraarada yar muxuu ahaa waa sibraarka waxaa laga sameeyaa neefka ariga ah ayaa intii muxuu ahaa maqaarka laga siibo yani neefki ayaa laga dhaljinaya maqaarkii ya sibraarka ha marka sibraarkaas eh, toban sibraar markii u gaaro muxuu ahaa casalka eh, iyo malabka hal sibraar ayaa laga bixinaya saxiix xadiidkaas waxaa soo saaray tirmidi waa saxiix imaam tirmidi wuxuu leeyahay sanadkiisa xoogahoo far ayaa ku yari jirta oo maqaal qowl ayaa ku jira hadal ayaa ku yari jira ayuu leeyahay waayahay aan horey u soconna xadidka kun todoba boqol iyo afar iyo soddonaad can cabdillahi bin abi bakr cabdilaahi ibn abi bakr ibn muxamed weeyaan camarkaas uu ku bodo awowgiis ibnu muxamed ibnu camr ibni xasm ninka isaga ah abu muxamed ayaa la yidhaahdaa waa sikaar ataabiciin taabiciintakooda ku yar ayuu ka mid ahaa waana muxuua iqo weeyaan wuxuu geeriyooday boqol iyo shan iyo soddonka jirada nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam ayuu geeriyooday can cabdillahi bni abi ibnu maxamed ibnu camr ibnu xamin anahu qaala wuxuu yidhi jaca kitaabun kitaab baa yimid qoraal io waraq min cumar ibni cabdilcasiis cumar cabdilcaiis oo amiirmuminiin ahaa bani umaya dowladeeda rag uga cadaalad badan ayuu ka mid ahaa raximahullah ilaa abi aabbahay ayuu u yimid oo aabbihii wake abibakr ibnu maxamed ibn ibnu xasm weyaan ayuu u yimid wa huwa biminan isagoo mina jooga marka iyadan waa nin mas-uul ah waxaa ku qornaa marka waraaqda iyada alaa yuada alaa yahuda inuusan ka qaadin ninkan la yidhaahdo eh, abubakr ibn maxamed ibn bn xasm inuusan ka qaadin min alcasali malabka iyo walaa min alkhayli fardaha sadaqatan zaka ka qaadin farasna zaka ka qaadin malabna zakaha ka qaadin saas ayaa ku qornada weeyaan hadalkaas marka ayaa soo diray cumar bin cabdilcasiis ayaa soo diray weeyaan xadiidkun toddoba boqol iyo shan iyo can abi hurayrat radi allahu taala arda qal wuxu abu hurayra kataba rasulla nabiga ayaa qoray ilaa ahli اlyaman reer yaman wuxuu qoray an yu'khada in laga qaado min alcasali malabki alcushru toban meelood hal meel laga qaado ayuu u qoray weeyaan marka waxaa weeyaan imaam bayhaqi ayaa soo saaray labadaa marka kan dambe kan hore labadaba waxay caddaynayaan in zake laga rabo waraaqdaas uu qoray cumar cabdilcaziiz wuxuu cadaynayaa ama waxay caddaynaysaa inaan zaka laga qaadeen faraska nacam waa laisku waafaqsan yahi hadduu ganacsi iyo waxyaaba nocaas usan lakin uu yahay kii la isticmaalayey baabuurtia lamid horeyn waan u sheegnay in qofka muxuu aha baabuurku isticmaala zakana laga rabin inuu shaqayna oo baabuur muxuu ahaa lagu xamaala amaba caasi noqoya amaba baabuur eh, eh, meela u kala goosha noqoya iyo amaali eh, xamuula ah. wuxuu noqdoba markaana waxaa la zakaynayaa wixii ka soo baxa markii ay nisaab u gaaro sanadna ay ka soo wareegta ayaa la zakaynaya weyaan waaya marka masaladan ayadna waa masaladii hore ila too tahayo waa masale khilaafi ah abu xaniifa kow dhahba imaam axmedna laba dhahba alimaam shaafici fi lmadhab اljadiid ay fii misra madhab alqadiim intay ahayd fi ciraaq ciraaq madhab aljadiidku hadda maxaa muctamadka imaam nawowi fi ljadiid wa qaala fi ljadiid u dhaha fi lminhaaj eh, saddexdaas imaam waxay qabaan in zake laga rabo waa jamhuurta sooma imaam malik iyo waxaa weeyaan iyo qadiimka alimaam shaafi fi lqadiim labada waxay qabaan in zakada ay waxaa weeyaan waajib ku ahayn ay waajib ku ahayn asalka iyo malabka sidaa weeyaan marka sida raajix waa idin muuqataa oo waxaa weeyaan in zakada ay waajib ku tahay eh, malabka haddii intaa uu gaaro weyaan horey aanu sheegnay wallahu aclam baabun hal fi lmaali xaqun siwa zaka maalka xaq aanan zaka ahayn oo lagu le miyaa jiro xadii kun todoba boqol iyo lixii soddonaad can moxamed ibni caliy ibni abi aalibin radia allah raximah llah anahu moxamed ibni cali moxamed ibni xanafiya weeyaan samica wuxuu ka maqlay cali bn abi aalibin radi allahu taala anu arda ayuu ka maqlay qaala inuu yihi sid cali ina allaha alla weyne farada wuxuu ku farad yeelay cala alagniyaai dadka tujaarta ah oo dhaqaalaha alla uu siiyey fii amwaalihim maalkooda biqadri maa yakfii waxa ku filan qadarkii fuqaraa'ahum kuwooda fuqarada ah ayuu ilaahay muxuu ahaa ku waajib yeelay fain jaacuu haddii ay baahdaan marka fuqaradii oo wacuruu la dhartiro oy dharbeelaan oo wajuhiduu la dhibaateeyo faqiirnimo darteed fa bimanci alagniyaai kuwa tujaarta ah diidma ay diideen darteed weeyaan an yuxaasibahum inuu xisaabiya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama oo yucadibahum uu ku cadaabo calayhi korkiisa weyaan imaam bayhaqi ayaa soo saaray ya wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin wallaahi laa yumin man laa ya'manu jaarahu bawaa'iqah xadiid kalen muxuu ahaa man baata shacbaana wa jaaruhu yatadawaru juucan aw kama qaala sala allahu alayh ali waslem marka qofka jiraankiisa gaajo la rogrogmi oo habeenka u saaxan karin sirta qaban lay isagana mxuu ahaa dharag la decdecsani qofka asaga iimaan inuusan lahayn waa cadda annaga waxaan ku imtixaamanahay guryihii lama geli kara lamana ogaan kare kuwaan halkaan ka istaaga maarata masaajidka dhex istaaga kuwaan banaanada fafadhiyo ma arkaysaan dadkaan oo halkaan joog ummadda ayaga annaga nugula imtixaamaya xaqiiqatan dadka ayaga ah sidaan u siinayno iyo sidaan ugu naxayno ta ayadaa kuwa kaloo dee alla ogeyn de ilaahay laa yukalifu llahu nafsan ilaa wasxaha qofaadan ogeyn oo meel kuabirin ku qabirin ma garan kartid laakiin dadka waa kuwan ayagoo soo bambaxo banaanaa fadhiyo gaala islaam ba la gaalada ma la siinaya ha waa la siini gaalada waa la siini qaar ba waxay kuleeyihiin xijaab ay soo xirteenoo maxaa weeyaan islaamnima isku qarinayaan wa fii amwaalihim xaqun macluumun marka sideedaba maalkaas waa macruuf wa yani saa'ilka ama gaal ha noqdo ama waxa weyaan muslim ha noqdo ama taajir muxuu ahaa asaga isqarina ha noqdo ama mid shaqa ka dhigta ha noqdo adiga waxa weyaan ka dhigta ha noqdo adiga waxaa ku saaran haduuba saa'il yahay uusan macsiyana ukaalmaysanaynin ku muuqato weliba adiga oad arkayso inaas iisowa aad baa woodi karto marka aa jeebkaada ku jiraan waayahay isaga laakiin hadduu beenala yahay ood ku ganacsana ama dib uusan jirin hawshaan shaqo noqotay isaga xaaraan uu aruursanaya maalinta qiyaamana isagoo wejigiisa hal gobol yar haba yaraatay hilib aan saarnayno mxua diiran laf diiran ayuu imaanayaa ciyaadan billah waa dulli wuxuu aruursanana waa xaaraan uu daldalana isaga markaasay u taallaa adi marka xaqaada guda wixii asaga dembigiisa aana ilaahay baa xisaabi subxaana wa tacaala naam waaya baabu cuquubati maanic zaka qofka dadka zakada diida cuquubadooda ayuu baabkan u baabiyay xadid kun todoba iyo soddonaad can mucaawiyata ibnu xaydat waxaa laga wariyey alqushayri raimahullah eh, radia allahu ta arda waa wuxuu ku geeriyooday khuraasaan reer khuraasaan weya khuraasaan ku geeriyooday qaala wuxuu yidhi samictu nabiya nabigan an ka maqlay sal slm yaquul isagoo lo fii kulli ibilin geel arka oo saaimatin foofaysa fii kulli ama soofaysa fii kulli arbaciina afartan kasta ibnatu labuunin ibnatu labuun ayaa laga rabaa ibnatu labuun maxaan dhahnay waa tan labada sana oo sanad saddexaad galaysa weyaan laa yufaraqu lama kala geeyo ibilun geel lama kala geeyo can xisaabiha tiradeeda lagama kala geeyo oo geel laisku laha oo lama kala saaro tusaale ahaan man acaaha qofka bixiyo yacni laa tufaraqu can xisaabiha hoos eega fiiriya ay tuxaasabu lkullu fi larbaciin walaa yutraku huzaalun kan wacata lama dhahayo walaa samiinu mid lama eegayo walaa sagiiru mid lama eegayo arankii walaa kabiirun mid muxuuaha weyn lama egayo nacam alcaamilu laa yahuud ila lwasat laakiin qofka oo muxuu ahaa xoolaha zakada ka qaadi kan weynna ma qaadaayo koronka iyo hasha abeerta iyo iyo canuga yar muxuu ahaa iyo qurbaca iyo nirigta yarna ma qaadayo neefka dhexdhexaadkaa ayuu qaadaya laakiin marka la tirina korankan waa la tirini nirigta yarna waa la tirinaya qurbaca yar sidaa weyaan waaya fii kuli arbaciina marka waxaa markuu ka hadlaya afartan markuu gaaro unbaa laga rabaa ma ahan macnaheeda lacala hada ida zaada alibilu calaa miati wacishriin haddii marka geela boqol u dhaafo oo tirada aan soo marnay habeen dhexdaas aan soo marnay la gaaro fa yuwaafiqu axaadii alukhar afartan kasta waxaa laga rabaa bintulabuun konton kastana waxaa laga rabaa bintalabunha marka saas weyaan taas waa marka tan laga hadla taas waafaqaya weyaan marka xisaabta ay gaarto kadib ayaa afartankaas ay sax noqonaysa wallahu aclam waay laa yufaraqu lama kala geeya ibilun geel can xisaabiha xisaabteeda man acaha qofka bixiyo mu'tajiran isagoo ajar xisaabsana falahu ajruha ajarkeeda ayuu leeyahay waman abaa qofka diido inuu zakada bixiyo fa ina anaga haddii aan nabi maxamed iyo inta nabi maxamed raacsan aakhiduuha waan ka qaadanaynaa iwashata raibilihi geeliiska bartamihiis intaan bartamaha lagu dhufto nuska geeliisa laga qaada weyaan camatun waa waajib iyo xaq oo min casamaati rabbina rabbiganaga xuquuqdiisa ka mid ah weyaan laa yaxilu uma banaana liaali muxameda nabi maxamed ehelkiisa minha ayada shay waxna uguma banaano abu daawuud nasaai daarimi ee haddii zakada marka la qaada maxamed uu qaadan lahay calayhi salatu slam waxaa lihi laha isaga xoolo ku badsani waa ka xaaraan ka ilmihii yaryara xataa iyaga ay dhaleen oo xasan iyo xuseen ayaa afkooda laga tuuri jiray hal timir ah oon weliba la hubin inay xataa zakata abu daawuud nasaa-i daarimi laga baqa inay zake noqoto walafd abi daawuud wadaarimi wuxuu ahaa waman manaca qofki diido zakadaas fa ina anaga aahdu waan ka qaadayna wa shatra maali maalkiisa nuskiisa waana xadiid xasan weeyaan baabu zakaati maali yatiimi ilmaha agoonta maalkooda zakaynta la zakayn baabkan u baab yahay iyo watijaarati lahu in loo muxuu aha beecshareeyo oo ganacsi loo geli lahu isaga fiihi xoolaha iyaga oo in meel inta la dhiga zakada ay baabi'inin zaka laga rabaa ilmi yaraa xoolahoodii kow tan kale in loo muxuu ahaa ganacsi loo geliyo oo inta bangi la dhigay kadibna aan lasoo sisiibin ama meel lagu xiro arrintaas ayuu baabkan u baab qofka samey wuki ama ilmaha iyaga marka xoolihii malaayiin haddii ay haysteen laga gooyo masruufkan laga gooyo muddo yarba foqoray noqonayan lakiin ganacsi in loo geliyo ayaan laga maarmaynin weyaan oolihii loo kobciyo xadii kun todoba boqol iyo sideed iyo soddonaad can qaasim waxaa laga wariyey qaasim ibnu ibn abi bakr waan soo marnay anahu qaasim raximah اllah qaala wuxuu yidhi kaanat caaishatu caaisha waxay ahayd mid ihayso oo mas-uuliga ah iyo wa walaal oo lii aniga aan leeyahay yatiimayni weliba anagoo agoonno ah agoommo ah fii xajriha ayaan joognay iyada ayana xanaanayn jirtay fa waxay tukhriju mid ka bixisa min amwaalina maalkanaga zakaad zakada ka bixin jirtay abaraani ayaa soo saarta sanadkeed waa saxiix weeyaan marka ilmaha agoonaha xoolahooda zakada waa laga bixinaya xadid kun todoba boqol iyo sagaal iyo soddonaad can saciid ibn musayib musayib waxaa laga wariyey raximahullah ana cumar ibn khadaab radi allahu ta an ardaas amiir muminiin qaala wuxuu yidhi sayid cumar ibtaquu ku tijaareeya amaba dhaqdhaqaajiyo amaba faa'iide ku raadiyo biamwaali yataama agoonta xoolahooda faa'iida ku raadiya oo ganacsi geliya weeyaan laa takulha yaynan cunin asadaqat zakada weeyaan imaam baheq ayaa soo saarsanadkiin waa saxiixa weeyaan baabu zakaati fi dayn daynta sidee loo zakayn ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun todoba boqol iyo afartanaad can isaa ibn yaziid waxaa lagu raximahullah ana cumaan ibna cafaan sayid cumaan amiir lmuminiin radi allahu taala arda qaal kaana wuxuu ahay sayid cumaan yaquulu mid yidhaahdo haada shahru zakaatikum haada kanaytu bishaan hadda aan galnay shahru zakaatikum waa bishi zakada aad bixin jirteen ama zakadiina bisheeda weeyaan oo bishi zakada la bixin jiray faman kaana calayhi daynun qofki dayn lagu leeyahay falyuaddi daynahu dayntii lagu laha ha bixiyo xataa taxsula ilaa ay mxuu ay ka soo xasisho xataa taxsula ilaa ay ka soo xasisho amwaalukum maalkiin oy ka soo uruurto weeyaan maalka ninkii kan dayn kuleey kan dayn kuleey kan dayn kuleeya maalba ma hayo laakiin markii intaba daynta ay soo celiyaan maalkii wuu aruurayaa sooma xataa taxsula ilaa ay ka aruurta amwaalakum maalyaalkiina fatuaduuna aad gudataan markaas minhu aggiisa akaad akada weya abaraan ayaa soo saara xadidku xadiis saxiixa marka xilliga zakada wakhtiga bish haddii aad bixin jirta ramadaan ama bishi zaka ama muxaram aad bixin jirtay waa in wix daynaha ka hore aad sii aruursato oo waxay ku aruursanaadaan weeyaan xadiidkun toddoba boqol iyo ko iyo afartanaad an ibn cumar waxa lr abdullahi bn cumar radi allahu taala anuma qal wuxu abdullahi bn cumar zakuu waxaad zakaysaan maa kaana fii aydiikum gacmiin waxaad ku haysaan xoolaa zakaka ka bixiyo wamaa kaana wuxuu ahaada min daynin dayna fii iqatin qof lagu kalsoon yahay fahuwa bimansilati maa fii aydiikum wax gacmiina ku jiro ayuu la tooya wixii qof kalsooni aad ku qabtay inaa xoolaada kusoo celina aad tahayana waxaad la tooyahay xoolihii gacantaada ku jiray waa o wamaa kaana min daynin wamaa kaana wuxu ahaada min daynin dayna danuuna oo muxuu ahaa kafila ka foga kafila ka foga ma la malaysana mala weyaan wa la huba ma ahan falaa zakaata fiihi zaka lagama raba xataa yaqbidahu ilaa aad ka qibdoodo oo marki aad xoolaha gacanta ay kusoo gacan galaan umbaad muxuu ahaa waxaa weyaan aad ka bixinaysaa danuunkan weliba inta badan xoolaha aanan aad rajo badan looga qabin qof baa dayn kaa qaatay ka heshay marka zaka lagaama laakiin maalinta xoolihii aad hesho gacanta ay kusoo galaan markaanbaa zakada bixinaysaa weyaan bayhaqi waaya baabun laa zakaata zaka ma jirto xataa yaxuula xawlu ilaa sanadka uu ka wareego baabun laa zakaata xataa yaxuula alxawlu ilaa sanadka uu ka wareego oo laba laga gaaro zaka ma jirto weeyaan rabo waajiba inuu qofka iska bixiyo waa gooni isaga sadaq ula baxa xadiid kun todoba boqol iyo laba ibn cumar abdullahi bin cumar xalw radi allahu tacala anhuma qawli cbdullahi bin cumar <clears throat> qaala rasul rasulka wuxu yiri man istafaada qofki faaidaysta maalan maal falaa zakaata calayhi zaka lagama rabo xataa yaxuula ilaa uu kaga soo wareega calayhi dushiisa alxawlu sanad cinda rabbihi qofkii lahaa agtiisa rabbigan rabbiga la caabuday ma ahan waa qofkii lahaa ee rablmaal wa fii riwaayati riwaayat falaa zakaata fiihi zaka lagama rabo tirmida ee soo sar xadis saxiix weyaan xadid kun todoba boqol iyo saddex iyo afartanaad can cali bn abi alib wa radi allahu ta an arda qala wuxuu yidhi sayid cali in kaana cindaka hadduu ahaaday agtaada maalan xoola istafadtaw aad faa'iidaysid falaysa calayka zakaatun zaka dushaada ma ahan xataa yaxuula calayhi xawlu ilaa sanad ay kaga soo wareegto bayhaqi ayaa soo saaray fi sunan kubra xadiid kun todoba boqol afar iyo afartanaad can qaasim ibn maxamed waxaa la wariy raximahullah qala wuxu uhi qaasim lam yakan abubakrin abubakr mu ahayn radi allahu taala arda yaahudu mid qaada min maali min maalin xoola zakaatan zaka xataa yaxuula calayhi xawlu ilaa sanad ay kasoo wareega weeyaan bayhaqi asna soo saaray baabu naqli zakaati min beledin ilaa aakhara zakada in beled laga qaado beled kale la aadiyo ayuu baabkan u baab yahay ma banaant ma banaano xadiidka kun todoba boqol iyo shan iyo afartan an aslam waxaa la wariyey raximahullah annahu aslam lamaa goorti kaanuu hada caamu ramaada sanadkii caamuramaada loo yaqaano loo yaqaanay waa sanad abaar daran intay dhacday dadka ay halaagmi gaareen sayid cumar xilligii uu muxuu ahaa amiirnimada hayey radia allahu taala an arda muslimiinta khaliifat muslimiin u ahaa xilligaas ay ahaydoo yacni xitaa waxyaabo badan ayuu fuudeeyey sayid cumar xilligaas culimadu waxay sheegaan in xitaa eh, xadka xad alqaci qaci muxuu ahaa gacanta in dadka laga jaro xataa inuu muxuu ahaa fuudeeyey maxaa yeelay idiraar ayaa jiray oo baktigii iyo doofaarkii iyo dhiiggii faman intura fii makhmasatin hayr mutajaanifin liimin fa ina allaha gafuur raxim sooma marka min hada albaab darteed ayuu u fuudeeyay eelay muxuu ahaa sayid cumar radi allahu ta an arda xaalad adag ayaa dhacday dad baa halligmay oo baaba'ay gaajo darteed weyaan sanadkaas caamu ramadi an aslam waxaa lagu yidhi anahu aslam ama anahu shani lamaa goorti kaanu ahaaday caamu ramaadat sanadka caamu ramaada wa ajdabat ay muxuu ahaa abaartowday bibilaadi alardi maxaa idin qoran bibilaadi alardu bibilaadi alardu ya ya dabcada labaad maxaa idin qoran dabcadii labaad marka idan waajdabat bilaad اlardi saa weeyaan waajdabat bilaad اlardi arlada muxuu ahaa magaalooyinkeedii iyo dalkeedii waxa weeyaan u abaartoobay kataba cumar ibn khaaab wuxuu qoray ilaa camr ibn caas cabdlahi ninka la yih cbdillahi bin camr ibn caas abihi camr ibn caas ayuu qoray oo masar joogay min cabdillaahi addoonka alla ay ka socotaa cumar amiir اlmuminiin ay mxu ka socotaa ilaa maxaa qoran alcaas camar ku bedela isna camar ku bedela ilaa camar ibn caas ayay ku socotaa maxaa ku qornaa marka lacamri baan ku dhaartay maa tubaali uma aabiyeeshid camrow idaa saminta haddii aad adiga buurato iwaman qibalaka iyo dadka adiga kula jooga amiirka u tahay ibn gobnateerihii wuxuu ahaa masar oona furay adiga iyo cidda kula jirto an acjafa inaan catooba ana aniga iyo waman qibali iyo kuwa xaggayga soo ahaaday wayaa khawthaa war gargaaray gurmad nala soo gurma saasuu ku yidhi gurmad nala soo gaar xaalad adag ayaa naga maraysaae adinka dee masar iyo barwaaqaad ku jirtaane in adinka aad burbuurnaataan aad barwaaqaysnaataan annaga iyo ummadda halkaan joognan aan muxuu aha catowno oon aad u rafaadsanaano waxaa weyaan danka marihid sooma u yara canaansaday garaacasho iyo garasha la sheegi jira moogta wuu yara garaacday kadibna wuxuu yidhi bal gurmad nala soo gaar saasuu ku yidhi fa kataba camar camar bnu caas ayaa wuxuu qoray salaamun nabadgelyo ay calaykum salaam salaamun calaykum amaa bacdu intaa kadib labayka labayk ku ajiibay oo ku ajiibay atadka waxaa kuu timid ama kuu imaanayso weyaan atadka yani wuxuu ka dhigaya inay u timidba sida hawsha usoo dejinay sida muxuu ahaa usoo dhaqaajina cayrun safar aad xoolo badan u wada iyo mxuuah raashiin awaluhaa kan u horeeya cindaka agtaada u ahaaday wa aakhiruhaa kan u dambeeyan cindii agtayda u ahaaday yacnii safar aan kala go oo saa afka iskugu hayo oo xoolo mxuua raashiin iyo wax la cun wax la cabo wada ayaan waxaa weeyaan kuusoo gurmad ayaan kusoo diraa weyaan kelimadaas awaluhaa cindii waaakiruha awaluhaa cindak waakhiruhaa cindii laba marba waa la isticmaalaa xilliga dadka loo goodina oo nin baa waraaq loo qori haddii aad hawshaan joojin weyse ciidan baan kusoo diri waa dad isu jira kun kilomitr <clears throat> ciidankaasoo kanu horeyn agtaada u ahaaday kanu dambeyn agtayda u ahaaday ciidan intaa ishaaya inta laga ciidan kun kilomitr ishaaya ma laakiin waa tahdiid goodi waa ciidan aad u badan oon kala go' lahayn sidoo kalena xilligan oo kale iyo muxuu aha markii hadda gurmadka uu yahay saas oo kale oo muxuu ahaa ma masar ilaa madiina eh, safar saa hay maya ee waxaa weeyaan safar isdaba jooga oo kala go-in ayuu kala jeedaa radi taala warda atadka waxaa ku timid cayrun safar awaluha awalkeeda cindaka agtaad u ahaday wa aakhiruhaa aakhirkeedan cindii agtayd uu ahaaday macanii aniga arju waxaan rajaynaa an ajida inaan hela sabiilan wadda an axmila fi lbaxri badda xataa inaan wax soo mariyo oon muxuu aha maraakiib iyo doomanka wax soo saaro waan rajaynaya weeyaan falama qadimat markii ay soo gaartay awalu cayrin safartan u horayso daca zubayr zubayr bnu cawaam oo tobankii jannada lagu bishaaray ka mid ah cabdillahi bn zubayr aabihii ayuu cumar u yeehay faqala wuxuu yidhi ukhruj bax fii awali hadi alcayr safartan awalkeeda iyo muxuu ahaa tan u horaysa ka hortag fastaqbil biha waxaa weeyaan ka hortag najdan ay musrican adoo weliba aad u degdega ila ummaddu waa halligmayaan gurmad waa faxmil ilaya kadibna waxaad ii soo xambaartaa ood ii keentaa kulla ahli beytin ahlu beyt kasta dad kasta oo guri guri kastaba qadarta aad awooda calaa an taxmilahum soo qaado dadkana waxaa weyaan birmad u noqo u gurmo o waxaa weyaan in dadkii lii keena ka shaqey waxaad awoodi karta waman lam tastatic qofkaadan awoodin xamlahu inaad isaga soo qaado oonbas m maantahoo dhul yeelo fa mur waxaad u fartaa ahli beytin nin ama guri kasta waxaad u fartaa bibaciirin riti bima caleyh iyo waxaa lagu xisaaran ritigaas iyo u xisaaran gurigaba ha ha lagu lagdo ama ha lagu tujiyo guri kasta waxaad siisaa iyo xaafad kasta iyo kasta riti iyo waxaa lagu xisaaran oo cunno iyo cabitaan iyo mxuu ahaa dhar iyo wix wamuru maxaad fartaa weliba u dardaarantaa falyalbisu ha xirteena hahay kiyaasa aladiina fiihi alxinda gerbiga iyo qamadiga akyaasta iyo mxuu ahaa jawaanada ay ku jirta dhar ka dhigtano ha xirteeno xaaladaasaa la maraya qaawan umad waa qaawan yihiin ko ha gowraceen albaciira ratigan ha gowraceen oo falyajmiluu ha dhalaalyeeno shaxmahu kuruskiisa iyo cadiinta ha dhalaalyeeno baruurta ha dhalaalyeeno walyaqidu ha amaba ha qallajiyeeno laxmahu dareerin laga dhigya iyo waxaa weeyaan laga dhigyaaba ha qallajiyeeno walyaxduu ha jildahu haraggiisana ha jarjareena oo hataa haraggii waxa laga dhigaa raashin baa laga dhigi ha jarjareena walyaxduu ha jarjareena walyaxduu ha jarjarana jildahu haragiisi uma intaa kadib liyaahuduu ha qaateena kamiyatan qayb oo min qadiidin hilibkii dareerimaha ahaa amaba la odkaceeyey iyo kamiyatan qayb oo min shaxmin iyo mxuu ahaa subag ah geeli mxuu subagiisii amaba ritigii iyo waxafnatan qayb oo min daqiiqin daqiiq iyo bur ah ha qaadeena falyakula ha cunayna xataa yaatiyahum allahu biriqin ilaa ilaahay ri aad ugu ama roob iyo barwaaqo laga helo ama rii lagu imaado intaan kusnaftaa kusii celiyeen weyaan faabaa maxaa idin qoran sal allahu alay waslam meeshaada faabaa radi allahu ta ardah faabaa waxaa diiday azubayru ayaa diiday radi allahu ta arda an yakhruja inuu baxa faqaala wuxuu yidhi amaa wallaahi baan ku dharte laa tajidu ma milaha iyadoo kale xataa takhruja min addunya adduunyada ilaa aad ka baxdo ajar ajarkan ka weyn ma helaysid zubayr waa ka baqay ummadaan wada baahanoosaan inuu m mas-uuliyaddeeda dhabarka saarta ayuu ka baqaya oo inuu dulmi galo ayuu ka baqi uma dacaa waxa u yeehay aakhara nin kale u yeehay adun waxaan umaynaya alxata ibnu cubaydilah inuu yahay fa aba asna waa diiday nin walbuu baqaya ayuu ka baqi uma intaa kadib dacaa abaa cubaydata ibn jarax amiina hadi umma ayuu u yeehay radi ala ta ninku u yihi haddii aad abu cubaydna khilaafada asaga ayaan u nin cajaaib badan ayuu ah radi allah taa arda faraja nabigeena ku tilmaamay ummaddan amiinkeed inuu yahay fakharaja u baxay fi dalika arrinkaas ay u baxay falamaa rajaca goortuu soo noqday shaqadii loo diray waa qabtay tabcan falamaa rajaca goortuu soo laabtay ilayhi cumar usoo laabtay muxuu ahaa baa falamaa rajaca bacata ilayhi bialfi diinaar kun shilin oo dahaba ayuu u diray wuxuu yidhi dalxaa loo geeyo xoolo badana meesha la keenay dadkiina way muxuu aha barwaaqoobeen ama aqala shay dadkii eh, gurmadka ayaa gaaray waa qaboobeen faqala abu cubaydata wuxuu yii radi alla tn arda inii aniga lama acmal laka kumaanan shaqaynin ya bna alkhaaab khaaab irinkiisiiyow inamaa in kalamaan camiltu lilah alla weynaan u shaqeeyey shaqadaan qabtay oo adadkaysay ilah dartaan u qabtay walastu ma ahani aakhudu mid qaata fii dalika shay waxbana kuma qaadanay faqala cumar wuxuu radi allahu taa arda qad actaana waxaana siiyey rasullahi baa sal slm fii ashya waxyaaba bacaanaa ilaahi uu noo diray lahaa iyada fakarihnaa waa nacnay arinka asaga waan diidnay faaba dalika al nabiga waa naga diiday rasuulka waa naga diiday sal slm faqbalha aqbal ayuha rajul waniya waxaad yeeli nabi maxamed ah hortaa aan ka diidnay asaa naga diiday xoolaha qaado has wareerin wastaciin u kaalmaysa biha xoolaha iyaga iyo ayada calaa dunyaaka dunyadaad u kaalmaysa oo reerkaada ka bilo oo danahada adduun ku qabsa wadiinaka iyo diintaada sadaqaysa hadii aad rabto weyaan danahada ku qabsa duuniya aakharo faqabilaha wuu aqbalay abu cubaydata ibn jarax uma dakara xadiid xadiidka iyuu sheegay ibnu khusayma fii saxiixihi wاlxaakim fii mustadrakihi wاlbayhaqi fi sunan اkubra imam dahab wuxuu le calى sharطi muslim hada wallah aclam wsal اllah wslam ala rasul mustafa